bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin walxaalu in yunsab bificlin surifa sifatin ashbahat lmusarafa fajaa'izun taqdiimuhu ka musrican daraaxilun wa mukhlisan zaydun dacaa wa caamilun dumiina macna alficli lah xuruufahu mu'aharan layacmala ka tilka leyta wakaana wanadar naxwu saciidun mustaqiran fii hajar wanaxwu zaydun mufradan anfacu min camrin mucaanan mustajaazun la yeehin walxaalu qad yajii'u daa tacadudin limufradin faclam wagayri mufradin wacaamilulxali biha qad ukida fii naxwi laa tacta fi lardi mufsida wain tu'akid jumlatan famudmaru camiluhaa wa lafduhaa yu'akharu wa mowdica alxali tajiibu jumla ka jaa'a zaydun wahwa naawin riixla wadaatu bad'in bimudaaricin habat xawa damiiran wa min alwaawi khalad wadaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaaric ajcalanna musnada wa jumlat lxaalisi wamaa qudima biwaawin aw bimudmarin aw bihimaa waalxaalu qad yuxdafu maa fiiha camil wa bacdu maa yuxdafu dikruhu xudil walxaalu xaal in yunsab haddii la nasbiyo bificlin ficli haddii lagu nasbiyo ficliga oo surifa la sarfiyey aw sifatin ama sifa lagu nasbiyey sifadoo ashbaha shabahday almusarafaa kan la sarfiyey shabahday fa jaa'izun mid uu bannaan yahay weeye taqdiimuhu xaalka hormarintii wadaalika ka musrican xaal uu yahay mid degdegaya daakani raaxilun mid raranaya wey wa mukhlisan xaal uu yahay mid khaalis yeelaya zaydun ninkii zayd ahaa dacaa rabbigiisuu baryay waxaan ku soo jirnay mansuubatul asmaa wa khaasatan xaale ayaan ku jirnay halkani wuxuu ka hadlayaa musannifka xaalada horumar ay ka hormarto caamilkeeda ama ay ka hormari weydo axkaam ay leedahay xaalada sideedaba caamilka ku camalfalaa waa laba iyo toban caamil laba iyo toban caamil ayaa xaalada nasbiya laba iyo tobankaa caamil waa ficli ismi faacil ismi mafcuul amhilat mubaalaga sifa mushabaha ismu tafdiil ismu lficli masdar ismulmasdar daraf jaar iyo majruur iyo caamilun dummina macna alficli laa xuruufahu laba iyo tobankaa caamil ayaa waxay ku camalfalaan xaalado laba iyo tobankaa caamilee camalfalaya xaalada nasbinayo ficli mutasarrife hadduu xaalada ama wasfi ficli mutasarif lagu shabbahay xaalada taqdiimkeeda waa bannaan yahay maanic kaloo diidaa hadduusan jirin amaa xaalada waxaa nasbinayaa haddii uu noqdo ficli mutasarif ama wasfi ficli mutasarifin shabbahay waxaan ahayn xaalada ma hormari karto saddex arrimood ayaana ka soo bixi saaxibka inuu horeeyo xaaladana ay dambaysaa laazim inay noqoto cagsi xaaladu inay hormarto saaxiibkana u dibdhacaa inay waajib noqoto jawaazu lamrayn saddexdaa xaala ayaa ka soo bixi xaaladu inay dibdhacdoy dambayso saaxibka maaha caamilka wax laga hadlayo xaalada inay dibdhacdo caamilkana uu horeeyo lix masalay waa jirtaa lix jeer xaaladu waa inay hormartaa waxaan u jeedaa ah. caamilka xaalada waa inuu hormaraa xaaladuna waa inay dibdhacdaa lix jeer lixdaa jeer kow caamilka camalfalayaa ficli jaamida haddii uu noqdo caamilka xaalada nasbinaya ficli jaamida haddii uu noqdo sida ficlu tacajub iyo wax la mide ah, waa kow maa axsana zaydan khaiiban baa tiri khaiibantaa lama hormarin karayo waayo caamilka camalfalayaa ficli jaamida ah. ismi ficli jaamid ee shabbahay haddii uu yahay caamilku musanifkaaba soo wadaa sida ismu tafdiil oo kale hal masala caamilka haddii uu noqdo masdar laga soo awili doono ficli iyo xarfulmasdari masdar laga keeni doono ficli iyo xaraf masdari hadduu caamilka noqdo xaaladu inay dambaysaa waajiba ma horumarka waayo xarfulmasdariga eh, xaraf mawsuul baa la yidhaahdaaye waxaa ka dambeeya macmuul uu leeyahy kamaba hormari karo waa masale saddexaad masale afraad caamilkii haddii uu noqdo ismulficli macmuulkiisa ma hormari karo caamilka hadduu ismulficli yahay xaaladu waa inay dambaysaa masale afraad wey masale shanaad caamilka haddii uu noqdo caamilun dumina macna alficli laa xuruuf alficli caamil ficli macnihii wata xuruufulficlina aan wadanin haddii uu noqdo musanifkaaba keeni doonaaye xaaladiisu waa inay dambaystaa laazimnimo masalada lixaad ee u dambaysa caamilkii ayaa wuxuu noqday caamilkii ayaa wuxuu la xiriiraa aadaad waxa ka dambeeya waxa ka hormaray uusan ku camalfali karin caamilkii ayaa waxaa la geliyey oo laga hormariyey adawaad waxa ka dambeeya waxa ka hormaray uusan ku camalfali karin laamulibtidaa ka mid a ah. laamulqasam ayaa ka mid a ah. waxaa tidhi ina zaydan laqaa'imun musrican ina zaydan hormarin karaysa waayo qaa'im laamulibtidaa ku jirta laamulibtidana waxaa ka dambeeyaa shay ka hormara kuma camalfali karo marka xaalada in la dambaysiiyaa waajiba laa actakifanna saa'iman baa tiri ilaah waxaan ugu dhaartay inaan ictikaafayo anoo sooman saa'imantaa xaalo weeye actakifannada ku camalfalina lagama hormarin karo waayo laamulqasama ka horraysa lixdaa mas'alo waxaa laasima xaaladu inay dambayso caamilkan inuu hormaro cagsi xaaladu inay hormarto caamilkana uu dibdhacaa laba masalay waajibtaa laba jeer xaaladu waa in la hormariya caamilkana waa inuu dambeeya labadaa jeer waa xaaladu sadruulkalaam haddii ay leedahay kayfa jaaa zaydun baa tir araakiban am maashiyan kayfa xaalanimay ku nasbisantahay minu cala fatxa fii maxalli nasbi xaalo wey in la hormariyaana waa laazim waayo waa ismulistifhaam sadrulkalaam buu leeyahay waa kow marada labaad masale musanifku uu soo wado weeyaano ismu tafdiil ayaa laba xaala ku camalfalay inuu laba xaala ku cabalfalaana waxaa keenaya shay baa naftiisoo xaalad ku sugan la fadili naftiisoo xaalad kale ku sugan umbaana laga fadili ama heerkiisoo xaalad kale ku sugan ayaa laga fadili musanifkaa soo wadaaye ismu tafdiilkaasi laba xaala inuu ku camalfalaa laazima labadaa xaala mid inay horumartaan waa laazim labadaa jeerna xaalada in la hormariyo ayaa waajiba labadaa waxaa ka soo haray xaalada ijaaza wajaazo weeyaanoo hormari ama dibdhig oo caamilka ka hormaray ama ka dambaysi asalna in la dambaysiiyey u leedahay arrimahaasu ka hadlaya muslim ee waxoogaa baan ka soo qorqoro idinkaa ka qoran doonaa waraaqahaas <coughs> walxaalu xaal in yunsab haddii la nasbiyo bificlin ficli lagu nasbiyo ficliga oo surifa la sarfiyey ow sifatin ama sifa lagu nasbiyey sifadoo ashbahad shabahaday almusarafa ficliga la sarfiyey fajaa'izun mid uu bannaan yahay weeye taqdiimuhu horumarintiisa ayaa bannaan wadaalika ka musrican daa raaxilun daa ninkani raaxilun nin raranayo guuraya weeye musrican xaaluu yahay mid degdegaya raaxil waa ismi faacil ficli mutasarifuu shabbahaya xaaladiisa way hormari kar sifa mushabbaha haddii la yidhaahdana waa sidoo kale wa mukhlisan wa zaydun ninka zayd a dacaa rabbigiisuu baryay mukhlisan xaal uu baryada ilaah u khallisayo mukhlisan xaalo weeye dacaabaana baana ku camalfalayo nasbini faacilka ayaa yuu xaalo ka yahay isla markaa xaaladii way hormartay wayo ficli mutasarifa ku camalfalaya wa caamilun dumiina macna alficli laa xuruufahu mu'aharan la yacmala ka tilka leyta wakaana wanadar naxwu saciidun mustaqidan fii hajar wa caamilun caamil caamilka oo dumina la dhexgeliyey macna alficli ficli macnihiisa la dimnisiiye laa xuruufahu ficli xuruuftii aan la dimnisiinin lan yacmala caamilkaa camalfali maayo mu'aharan xaal uu yahay mid la dibdhigay wadaalika ka tilka weeye wallayta weeye wakaanna wey wa nadara waxa naadira naxwu saciidu ninka saciida mustaqiran xaaluu yahay midaan dhaqdhaqaaqaynin fiiha jara meesha hajar la yidhaahdo ku sugan yahay halkan wuxuu ka hadlayaa masaa'ishii haddeer aan sheegayni xaalada caamilkeeda inay kadib dhacdaan lix jeer ayay waajibtaa lixdaa jeer waxaa ka mid ah caamilka haddii uu noqdo ficli jaamid ah ama ismi ficli jaamid ee shabbahay waxaa ka mida ah caamilun dumina macna alficli duuna xuruufi ilficli yacnii cawaamil waxaa jira ficli macnihiisa laga dhadhansanayo ficli macnihii wadata islamarkaana ficli xuruuftii aan wadanin iskulishaara ka mid a ah. haada lafdigani wuxuu wataa macnaa ushiiru ushiiru oo shiin iyo ra'yana ma wato oo xuruuftii ficliga ma wato waxaa la mid ah xuruufu nafyi xuruufu tamani xuruufu taraji waxaa ka mid ah xuruufu tambiih ha tambiih oo kale adawaadkaasi waxaa loo yaqaanaa caamilun dumina macna alficli laa xuruufa alficl waa caamil ficli macnihii adigu toban caamil waxaasay tiriyaan qudariyaa tiriya caamil ficli macnihii wata xuruufulficlina aan wadanin xaalada caamilka nasbinaya haddii uu yahay caamil ficli macnihii wato xuruufulficlina aan wadanin xaalada inay dibdhacdaa waajiba caamilka eh, macnal ficli watana uu horeeyo sida tilka buyuutuhum khaawiyatan oo kale tilka ismulishaare wey waa caamil macnal ficli wata xuruufulficlina aan wadani khaawiyatan xaaladan asagaa ku camalfalaya in la hormariyaana ma bannaano waxaa ka mid ah daraf iyo jaariya laftooda waa caamil macna alficli wata xuruufu alficlina aan wadanin waayahay alla ilaah waxaa naadirnimo lagu arkay iyo shaadnimo zaydun mustaqiran fii hajar jaara majruur ama daraf xaaladiisii oo la hormariyo jaara majruur xaalo uu ku camalfalayo daraf xaalo uu ku camalfalayo in la hormariyo naadir waaye waa yaryahay qaliil waa la arkise oo naxwu saciidun mustaqiran fii hajarta uu miiaaliye weeye wa caamilun caamil caamilka oo dummina la dimnisiiyey macna alficli ficli macnihii ayaa la dhexgeliyey laa xuruufahu ficli xuruuftii lama dimnisiinin lan yacmala caamilkaa xaala ku camalfali maayo mu'aharan xaaluu yahay mid la dibdhigay wadalika ka tilka waa ismulishaara waleyta waa xarfu tamani wa kaanna xarfu tashbiih wa nadara waxaa naadira naxwu saciidu ninkii saciid ahaa mustaqiran xaaluu yahay midaan dhaqdhaqaaqaynin istiqraarka haddeer wuxuu u jeedaa cadamu taxaruk ee istiqraarkii koonka caamka ahaa iyo darafka iyo jaarka iyo majruurka iyo marka ay khabar dhacaan ama xaala ay dhacaan ay ku tacalluqayeen kuma waho ee wuxuu u jeedaa istiqraar koon khaas ah cadamu taxaruk buu u falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu oo kale naxwu saciidu ninkii saciid ahaa mustaqiran xaaluu yahay midaan dhaqdhaqaaqaynin fii hajara meesha hajar la yidhahduu ku sugan yahay wanaxwu zaydun mufradan anfacu min camrin mucaanan mustajaazun la yahin wanaxwu zaydun ninka zayda mufradan xaal uu yahay anfacu mid ka nafci badan weeye min camrin camar ayuu ka nafci badan yahay mucaanan xaal uu yahay camar mid loo kaalmaynayo hadalkaa iyo wixii lamida mustajaazun waa la bannaysani la yahina daciifina maayo halkanna wuxuu ka hadlayaa waxaa dhine caamilka ku camalfalayaa ficli mutasarif ama ismi ficli mutasarif ee shabahay haddii uu noqdo xaalada way hormari karta ismi ficli mutasarif aan shabihinee ficli jaamid ee shabahay haddii uu noqdose xaaladiisa lama hormarin karo ismiga ficli jaamid ee shabahay waxaa ka mida ismu tafdiil sida uu shabbahayna waxa weeyaan ismu tafdiil fii ghaalibi axwaalihi taniyeen iyo jamcin iyo tadkiirin iyo ta'niisin iyo in la babedela ma aqbalayo insha allah baabkiisaan ku arki doonna wain limankuurin yudaf aw jurida ulzima tadkiiran wa an yuwaxada ismu tafdiil waxaa haaliba ifraad iyo tadkiir in loo laasimo oo aan la taniyeen karin oon la jamcin karin oon la ta'niiin karin oon la wadwadi karin mar daatadiisaba haddii aan lagu tasarufi karin oon la bedeli karin xaalo uu ku camalfalayaa in lagu tasarufee la hormariyaa ma bannaano taasaan soo sheegay arrinkii laga soo reebayaa ismi tafdiilka haddii hal shay naftiisa laga fadilayo ama shay baa shay kale laga fadili shay baa naftiisa laga fadili ama shay baa shay kale laga fadili sidee looga fadili shaygani xaalad marka uu ku sugan yaha la fadili xaalad kale marka uu ku sugan yaana laga fadili ama shayganoo xaalad ku suganaa la fadili shaygaa kaleoo xaalo kale ku sugan ayaa la fadili miaalkiisa u fiirso zaydun mufradan anfacu min camrin mucaanad zayd iyo camara la kala fadilaya zayd iyo camar ayaa la kala fadili laba xaalaana lagu kala fadili zaydoo xaalatul ifraad ku sugan ayaa la fadilaya waxaana laga fadili zaydoo camaroo xaalatul isticaano ku sugan camaroo loo kaalmaynaya waxaa ka fiican zaydoo keligii ah lafdigu macnaha sidaa wey waxaa la mid ah hal shay naftiisa haddii laga fadilayo laba xaalana loo kala eegayo oo laleeyahay zaydun musalliyan axsanun minhu khaiiban zayd markuu tukanayuu ka fiican yahay marka uu khudbo aqrinayo yacni zayd keliyaad kala fadil haysta waxaadna ku kala fadilay laba xaala xaalatulkhudba marka uu ku sugan yahay iyo xaalatu salaad marka uu ku sugan yahay haddaba ismu tafdiil haddii sidaa macnihiisa uu noqdo hal shay naftiisa laga fadilayo bixaalaynina loo kala fadilayo ama laba sheeyaa la kala fadili bictibaari xaalayni baana loo kala fadili ismu tafdiilka laba xaaluu ku camalfalayaa laazim wey labadaa xaala mid ka mida in la hormariyaa laazima midna in la dambaysiiyaa laazima waa muxuu ahaa ismi ficli jaamidee shabbahay isla markaana xaaladiisa ay hormartay waliba wujuuban ay u hormartay oo labadii mas'ale waajibnimo loo hormarinaya xaalada mid ka mid ah weeye waxaa jira xaashiye xamdu la yidhaahdo makuudi xaashiyeyso ee sharaxa makuudiga matniga waxoogaa yar uu icraabaa inuu sharxa xaashiye labadoo mujallada ah nin la yidhahdo ku xaashiyey xaashiyada inteeda badan alqaas buu sameeyaa matniguu laqsi ka sameeya marka beyt kalaa ka mida ah waxyaaba uu ka sameeye wuxuu leeyahay ismu tafdiil musanifka markii naxwiyiin ay xukumeen muqulaha naxwiyiin markay xukumeen ismu tafdiil ficli jaamida inuu shabahay xaaladiisna ayaan hormari karin yaa wuxuu arkay ismu tafdiil iyadoo laleeyahay saciidun mustaqiran fii hajar caamil dumina macna alficli laa xuruufahu xaaladiisoo la hormariyey ismu tafdiil waaba ooye kulaa war aniga macna alficli iyo xuruufulficli labada waa wataa xaaladayda in la hormariyo waa la diiday jaaramajuur iyo darafon xuruufulficli wadaninna xaaladoodii waa la hormariyey haataa joor waaye alaa ligu xadgudbay ibn maalig u dacwooday ibnu maaligaa kala xukmay wanaxwu zaydun mufradan anfacu minuu ku sabsabay saas weeye <laughs> wanaxwu zaydun ninka zayda mufradan xaal uu yahay anfacu mid nafci badan weeye min camrin camar ayuu ka nafci badan yahay mucaanan xaal uu yahay camar mid loo kaalmaynaya hadalkaasi mustajaanaxwudaa mubtada ahayd mustajaazuna waa khabarkii inta kalena mudaafu ilayh mustajaazu hadalkaa waa la bannaysani lan yahiina daciifina maayo wlxaalu qad yajiu da tacadudin limufradin faclam waayri mufradin walxaalu xaal qad yajiu inuu yimaadaa suurowdaa daa tacadudin tirow mid uu saaxiibe xaal uu yahay faclam ogow mufradin mufrad uu tacadudo faclam ogow waayri mufradin mufrad heyrkii uu tacadudo halkanna wuxuu ka hadlayaa waxaa suurowdaa xaalada inay tacadudo oo xaalo fara badan in la arko wax dhici kara wey laba xaal iyo saddex xaal iyo afar xaal iyo inay dhacdo waa suroobi kartaa xaalada marka ay tacadudii laba qeyb ayay u qaybsami inay u tacadudo saaxiibkeedoo mid ah saaxiibku waa hal oo keliya xaaladiina way fara badan tahay iyo saaxiibka laftiisaa tacadudaya xaaladiina sidaa iyay u tacadudeen labada waa suroobi karta saaxiibka haddii uu mid yahay xaaladana ay tacadudo waa sida jaaa zaydun raakiban daaxikan baa raakiban waa xaalo zayd buu xaalo ka yahay daaxikanna xaalo labaadoo zayd xaalo ka awey waa xaalo tacaduday saaxibkana waa mid oo zayda ah. waxaa kaloo dhici kara saaxibka inuu tacadudo xaaladana sida ay u tacadudo waxaa tiri darabtu zaydayni qaa'iman jaalisayn darabtu zaydayni labadii zayd anaa garaacay qaa'iman xaalaan ahay anigu mid taagan qaa'imanta ta'du faacilku xaalo ka yahay jaalisayna xala iyagu fadhiyaan oo zaydeenku xaalo ka yahay sidaa inay u tacadudana way dhacdaa haddaba saaxiibka hadduu mid yahay xaaladana ay tacadudo saaxiibkana waa mid waxaa dhibiga kuma jira waa la isdabadhigayaa marka la isdabadhigaana laba wej mid baad ku icraabi karta xaaladan faraha badan ee halka saaxiib uu iska leeyahay dhammaan halkaa saaxiib inaad ka wada xaalayso way dhici karta xaala mutaraadifana loo yaqaana oo jaa zaydun daaxikaman raakiban daaxik zayd buu xaalo ka yahay raakibna zaydun buu xaalo ka yahay xaala mutaraadifa la yidhahdaa waa xaalo isbangasho isdaba socod waxaa kaloo suuroobi karaa xaalada hore marfuuceeda xaalada dambe inaad ka xaalayso jaaa zaydun raakiban soo maahay raakiban zayd buu xaalo ka yahay raakib ismu faacil weeyaane ka xaale raakiban faacilkeedii xaala mutadaakhila marka la yidhaahdaa waa xaalo isguda gashay yacni midba midbay ka dhalatay wy waayahay saaxibka hadduu mid yahay waa sida saaxibka hadduu tacadudo xaalada mutacadid weeye saaxibkaa tacaduday xaalada lafdan wa macnan hadday ka itixaado xaaladan mutacadidka ah waa isku macna waa isku lafdi waxaa laazima in la isku daro in laisku taniyeeyo laisku jamciyaa waa laazim lama kala qaadi karo wshamsa wlqamara daa'ibayni in la yidhaahdaa waajiba wshamsa daa'iban wlqamara daa'iba in la yidhaahdaa laa yajuus wax bannaan maaha wasahara lakum shamsa wlqamara wnujuuma musaharaatin biamri musaharaatin laisugu daro mar xaalada mutacadidka ah saaxibka wuu tacaduday xaaladiinawaa mutacadid lafdan wa macnanna way ka itixaaday xaaladu in la isku daraa laazima lama kala qaadi karo haddiise lafdan waa macna ay ku kala bedelan tahay xaalada xaaladan faraha badan lafdiga iyo macnaha ay ku kala bedelan yihiin in la kala qaada kuu khasabtay wey markaa liskuma dari karayo oo darabtu zaydan qaa'iman jaalisan waay qaa'imanna taaduu xaalo ka yahay jaalisanna wuxuu xaalo ka yahay ama isdabamari haddaad doonto xaalada faraha badan haddii ay lafdan wa macnan isku khilaafto in la kala qaado waa laazim markaa la kala qaadayo laba ariiqaa kuu bannaan saaxib walba xaaladiisa inaad daba dhigtaa waa kuu bannaantahay darabtu qaa'iman zaydan qaacidan saaxib walba xaaladiisa dabadhig waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan saaxibulxaalka wada hormari xaaladoo dhanna dambaysi bishari saaxibka ugu dambeeya xaaladiisa waa inaad ku xijisiisaa hadduu labsi dhacayo aaib hadduusan labsi dhacaynin dhib male oo waxay isku khilaafsan saaxiibkaa wuxuu isku khilaafsan yahay taniye iyo jamac iyo ifraad iyo tadkiir iyo taniid waxbuu isku khilaafay waa la kala garanay mar haddii la kala garanayn dhib male meeshaad rabtaa dhigi karta haddiise aan la garanaynin oo saaxiibkan faraha badanaa wuxuu isku waafaqsan yahay mudakarnimo ama mu'anasnimo mufradnimo taniyanimo jamacnimo isku waafaqsan yahay xaalooyinkiisan faraha badan ee lafdan wa macnan isku khilaafay saaxib walba xaaladiisii dabadhig waa kuu bannaantahay haddaadan dabadhigin waxaa laasim noqonayaa intaad wada dambaysiso xaalada saaxibka ugu dambeeya xaaladiisa ku xijisi kan ku xigee ka horeeya ku sii xijisii xaaladii miiaal darabtu zaydan qaa'iman daaxikan darabtu tada waa saaxibulxaal zaydan waa saaxibulxaal qaa'iman iyo daaxikanaa timid qaa'im waxaa iska leh saaxibulxaalka ku xigoo daaxika dambena ta'dii horaa iskale sidaa in la yeelaa laazimi waka xaaladu waxaa inay tacadudo waa jaa'is waajib maaha aha ilaa fii mas'alatayn laba jeer ayay xaalada inay tacadudo ay waajibi labadaa jeer imaa xaalada haddii ay daba dhacdo lafdiga imaa ah xaalada haddii ay daba dhacdo inay tacaduddo waa laazim imaa shaakiran wa imaa kafuuran la yidhaahdo laa haddii ay daba dhacdaana inay tacadudaa waa laazim jaaa zaydun laa raakima walaa daaxika labadaa jeer xaaladu inay tacadudo waa laazim labadaa wixii aan ahaynse inay tacadudaa laazim ma aha walxaalu xaal qad yajii'u inuu yimaadaa suurowdaa daa tacadudin tirow mid u saaxiibee xaal uu yahay limufradin mufrad u tiroobay faclam ogo wagayri mufradin mufrad heyrka aamilu lxaali biha qad ukida fii naxwi laa taxta fi lardi mufsida wa caamilulxaali xaalo caamilkeeda qad ukida waa la akiday caamilka bihaa xaaladaa lagu akiday fii naxwi laa taca fi lardi mufsidan iyo wixii lamida ayaa lalagu tawkiidiyey xaaladaa waxay u qaybsantaa shan qayb oo labalaba isu saaran toban bay noqoni shantaa qayb waxa weeye xaaladu mu'akiday noqotaa mu'asisana way noqotaa waa kow muntaqilay noqotaa laazimana way noqotaa waa labo muasisay noqotaa ma muakiday noqotaa muasisay noqotaa waa kow ee muntaqilay noqotaa laazimay noqotaa waa labo maqsuuday noqotaa ay noqotaa waa saddex waxay noqotaa xaqiiqiyatun iyo sababiyatun waa afar mid shanaadaa jirtay haa waxay noqotaa muqaarinatun iyo manwiyatun ama muqadaratun mid la yidhaahdaba shantaasay noqotaa xaalada waxay noqotaa muasisa muasisa waxaa loo jeedaa jumlada ka horaysaa macno aan laga fahmin xaalada inay keentaa haaliba jaaa zaydun daaxikan zayd waa yimid xaaluu yahay mid qoslaya daaxikan jaaa zaydun lagama fahmin oo haddaadan daaxikan ku danin zayd markuu imaanaya inuu qoslaya iyo inuusan qoslaynin ma aadan fahamteen daaxikan waxay keentay jumladaa hore macnaa aan laga fahmin xaaladaa mu'asisa la yidhaahdaa macnay bilowdaa loo jeedaa mu'akidana xaalada jumladaa hore wax laga fahmay unbay sheegtay mu'akidadaa qaybsamay waa sheegi doonnaaye waa kow labaad xaaladu waxay noqotaa muntaqila iyo laazima waa soo marnay bilowga xaaladu annagii ku soo marnayn wa kownuhu muntaqilan mushtaqan yaglibu laakiin laysa mustaxiqan xaaladu saaxiibka inuu yahan laazimina badan sidoo daaxikati haddeer aan sheegayni zayd marna waa qusla marna wuu iska aamusi inay laazimo noqotaana way dhici karta mase badna waa arrin labaad saddexaad xaaladu waxay noqotaa maqsuuda sida haalibka ah ismigan xaalada ee laftiisaa dan laga leeyahay loo qastaya waa sida faraha badan waxaad dhici kartaa muwaa'a inay tahay ismigan nasbisanee xaalada laftiisa dan kale lagama lahe mancuut inuu noqdo unbaa danta loo keenay ay tahay waxa maqsuudka ahee danta laga leeyahayna waa xaalada waxa ka dambeeya nactigeeda inaa ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan waa annaga ku miaalinayn anzalnaahu carabiyantaa dan laga leeyahay xaalae maqsuuda iyo muwaaa waa qayb saddexaad waa qayb afraad miya ya saddexaad sax afraad xaqiiqiyatun bay noqotaa xaaladu xaqiiqiya waxaa loo jeedaa xaaladu waxay rafcini ilaa xaaladaas sideedaba ama ficli bay noqona ama wasi iyo wax saasay noqotaa marfuuc bay u baahan tahay waxay rafcini damiir u noqonaya saaxiibkeeda xaalada xaqiiqiya la yidhahda waxaa xaqiiqiya loo leeyahay xaalada macnaha laga fahmaya saaxibka iska laha loo jeeda xaqiiqiyatun way noqotaa waxaa kaloo noqotaa sababiyatu sida nactigiioo kale xaalada ismi daahir oo damiir loo idaafeeyay rafcisay oo waxaa tidhe jaaa zaydun daaxikatan ummuhu daaxikatan xaal ay qosni ummuhu hooyadii daaxikatan waxaa qoslaya zaydkii saaxiibka ahaa maaha waa umuda u rafciyey xaaladaana waxaa la yidhaahdaa sababiya shanaad xaaladu waxay noqotaa haaliban muqaarina muqaarina waxaa loo jeedaa saaxiibkeeda caamilka meesha yaalla markii uu ku sifoobaya xaalada saaxiib bay laahayd xaaladaa la saaxiibsanayd muqaara way la xidhiirtay oo cad jaa zaydu daaxikan waqtiguu imaatinka zayd samaynayey waa waqtiguu qoslayey isu waqti bay dhaceen sidaa ayaa haaliba waxaa dhici karta manwiya inay tahay ama muqadara manwiyana waa la yidhi muqadara xaalada saaxiibkeeda lama ayaan saaxiibsanayn caamilka markiiuu saaxiibka ku tacalluqayey laakiin way dhici doontaa weeye udkhuluuhaa khaalidiina oo kale udkhuluuhaa jannada gala khaalidiina xaalaatiin kuma waaraya hee marka ay gelayaan ma waari haayaan hadda bay gelayan maxaa waaritaana ee muqadariina lilkhuluud waaye waaritaan idin qadaray xaala muqadara la yidhahda manwiya musaliyan cala nabiy lmustafaa ee aan ku soo marray bilowga alfiyada qaala muxamedun huwa bnu axmedu rabbii rabbigaygaan ku mahadini musaliyan xaalaan ahay mid ku sallinaya ilah ilaahba haddaad ku mahadini mawridu salli salliga meeshuu mari lahaa waa carabke wuxuu ku mashquulsan yahay xamdi mar hadduu xamdi ku mashquulsan yahay salli kaama suuroobo waa niyeysnahay weye xamdiga markaa dhammeeyo asali sidaa ugu jirta marka xaala manwiya ama muqadara la yidhahdaa shantaa qayb ayay u qaybsataa haddaba xaaladu mu'akada marka ay tahay mu'akidatun saddex arrimooday mid un tawkiidin xaalada mu'akidada ah saddex arrimooday mid tawkiidisaa waxay tawkiidisaa caamilkeeda saaxiibkeedana way tawkiidisaa madmuunu wax la yidhahdana way tawkiidisaa saddexdaa arrimood mid ka mid ay tawkiidisaa caamilka ay tawkiidisaa waa sida musanifka uu noo qoray caamilka marka ay tawkiidini labay u qaybsami caamilka inay la macno tahay lafdiga si ay kaga bedelan tahay waa sida haalibka ah caamilka iyo xaalada waa isku macna lafdigaayse ku kala bedelan yihiin sida walaa tacaw fi lardi mufsidiin tacaw iyo mufsidiin waa isku macna waa fasahaad labadu ku kala bedelan yihiin taasaa haaliba inay isku lafdi noqdaanna wax dhici kara wey inaa arsalnaaka linaasi rasuulan oo kale rasuulan iyo arsalna waa isku lafdi xaladaa muakidatun licaamiliha wey caamilkay tawkiidisa muakidatun lisaaxibihaana way noqotaayoo saaxibkeeda way tawkiidisaa ma badna muakidatun limadmuuni jumlana musanifkaa soo wadaa saddexda arrimood mid unbay tawkiidisaa wain tuakidee wa eh, caamilulxaali xaalada caamilkeeda qad ukida caamil waa la akiday bihaa xaalada lagu akiday fii naxwi laa tacta ha fasahaadinin fi lardi dhulka ha fasahaadinin mufsidan xaal aa mid fasahaadinayo oh, tacta iyo mufsidan waa isku macna laakiin lafdigay ku kala bedelan yihiin caamilkay towkiidinay lafdiga kaga bedelan wain tuakid jumlatan famudmaru caamiluhaa wa lafduhaa yuaharu wain tuakid haddii ay adkayso jumlatan jumla facaamiluhaa caamilkeeda mudmarun mid la xadfayo wey wa lafduhaa yuaharu lafdigeedana waa la dibdhigi xaalada hadday mu'akida noqdo saddex bay towkiidisaa caamilkeeday towkiidini saaxibkeedana way towkiidini madmuunuljumlana way tawkiidini awalan horta madmuunuljumla fahad madmuunuljumlati jumla wax la dhexgeliye weeye lafdiga macnihii waxaana loo jeedaa jumlada dhan macnaha ay faaiideyni yaa madmuunuljumla la yidhaahdaa jumladan lagu hadlay marka la isku soo duuduubo macnaha ay faaiideyni yaa madmuunuljumla la yidhaahdaa waxaana lagu gartaa macnahaasi jumlada hadday ismiye tahay jumladu hadday ismiye tahay khabarka masderkiisa intaad qaaddo mubtadaha u idaafe khabarka masderkii waxaad u idaafayni mubtadaha madmuunuljublihii baaba soo bixi waa hadduu khabarka mushtaq yahay hadduusan mushtaq ahaynna koon soo qaado khabarka u idaafe koon soo qaaday waxaan u jeedaa mubtadaha u idaafe koonkaana khabarkii khabar oga dhig macnaha soo baxa ayaa madmuululjumla noqonaya miaal aan ku siiyo zaydun qaa'imu baa ama qaama zaydun haa jumladu hadday ficliya tahayna ficliga masdarkiisa faacilka loo idaafayn zaydun qaa'imun iyo qaama zaydun isku ay noqonayaan zaydun qaa'imun khabarka qaa'ima masdarkiisa qaad waa qiyaam zaydkii mubtadaha u idaafe zaydun qaa'imun madmuululjumlaheedu waa qiyaamu zaydin zayd istaagiisa wey waayahay jumlahaasi xaaladu inay tawkiidisaa wax dhici kara wey haddaba madmuunuljumla xaaladu marka ay tawkiidini caamilkeeda in la xadfo waa waajib jumlada ay tawkiidinina saddex shardi bay leedahay saddexdaa shardi horta jumladu ismiye waa inay tahay shardi wey jumle ficliya madmuunkeeda ma tawkiidin karto ee jumladu waa inay ismiye tahay waa shardi jumlada ismiyada mubtada iyo khabara iska saarantahaye garo mubtadaha iyo khabarku labaduba waa inay jaamid yihiin wax mushtaqa meesha waa inuusan ku jirin shardi labaad wey shardi saddexaad mubtadaha iyo khabarka labadaba macrifo waa inay yihiin saddexdaa shardi ayaa loo shardini madmuunuljumla xaala marka ay tawkiidini jumlada ay tawkiidini jumla ismiye waa inay tahay macrifatu arafayn waa inay tahay jumlada mubtadaha khabarka macrifo waa inay yihiin jaamid waa inay tahay labada arafba jaamid waa inay yihiin saddexdaa shardi marka la helo ayay xaalada waxay tawkiidini madmuunuljumla caamilkeedana waajibnimaa loo xadfi miiaal waxaa tidhi ana zaydun macruufan ana anigu zaydun zayd baan ahay macruufan xaal la ii yaqaano ana waa mubtada zaydunna waa khabar macruufan waxay towkiidini ana zaydun macnaha laga fahmayo weliba wax laazimayo laazimu madmuuniljumlay towkiidini ana zaydun ana zaydun madmuunkeedii muxuu noqonayaa kownii zaydan kownii anigu ahaan shayga zaydan zayd aan ahay madmuunkii waa intaa madmuunan waxaa laazimi zayd ahaanshahayga aan ahay in la yaqaano aqoontaa ka laazimi madmuunul jumlaha yaa macruufan ay tawkiidin caamilka ku camalfalaya in la qadara haddii la doonana wuxuu noqon lahaa ana zaydun uxaqu macruufan uxaqu waa la macruufan xaalaan ahay mid la i garanayo sidaa ayuu noqon lahaa wakaa waxaa ka mid a ah bayd uu ibnu caqiilka keenayo anabnu daarata macruufan biha nasabii wahal bidaarata yaa lannaasi min caari ana bnu daarata islaantii daara ahayd wiilkeedii baan ahay anigu macruufan xaal la garanayo nasabii nasabkayga bihaa daara lagu garanayo wahal bidaarata daara miyuu ku sugan yahay yaala naasi dadow min caanin wax ceeba kuma sugne waaya anabnu daarata macruufan macruufantaa waa xaalo waxayna tawkiidini madmuunljumla anabnu daarataday tawkiidini caamilkana waajibnimaa loo xadfayo u xaqu buu ahaan lahaa wain eh, tuakid xaaladu haddii ay adkayso jumlatan jumla famudmarun mid la xadfaya weeye caamiluhaa caamilkeeda wa lafduhaa lafdigeedana yu'aharu waa la dibdhigi wallaahu aclam sal allah wslam